soo qaadanayaa laakiin haddaan fikrad kaloo intaa ka kooban ka bixinno dadkii furuudulmuqadara lahaa waxaynu soo marnay furuud wax lagu dhexlaay inuu midna nus yahay midi rubcu yahay midi sumu yahay ulus ulusaan iyo sudus asal ahaan lixdaasaa wax lagu dhexlaa laakiin kutubta faradiyiintu masalatu alcawn waxay ku dhex sheegaan baabka xisaabta dadka furuudkaa ah wax ku dhexlaya nin saamigiisu halabuu nus buu noqdaa qof saamigiisu ulus buu noqdaa qof saamigiisu rubuc buu noqdaa qof saamigiisu sudus buu noqdaa qofna saamigiisu umun sideed meelood meel buu noqdaa hadday isu yimaadaan dadkii dadkii hadday isu yimaadaan qofna rubuc inuu wax ku dhexluu rabaa qofna sudus inuu wax ku dhexluu rabaa lix haddii loo qaybiyo rubuc markuu qaato rubuc nuskii bay noqon markii horena cacabka waa laga ilaalin jiray inkastoo hadda wax badan oo xisaabtii iyo inkisaalkii iyo isku dhufashadii iyo lagaga maarmay in lacagtii lafteeda ilaa loo jejebiyo ilaa santiyo laga dhigay oo meel ka badanoo hadda loo sii qaybiyo oo loo sii jejebiyo baanay jirin haddana aragtida culummadu ay ka hadlayeen lacagta marka wax lagu qaybinayo wax nus la yidhahda ma jirin saamiyada markii intaasoo saamin laga dhiga saami nuskiina lama ogolaan jirin isaamiyo isleeg ay noqdaan wey qofka raba rubuc inuu wax ku dhaxlo iyo qofka raba sudus inuu wax ku dhaxlo isqaban mayso haddaan meelay isugu yimaadaan la helinoo rubuc la yeelan karta sudus la yeelan karta qofka raba rubuc inuu wax ku dhaxlo iyo qofka sulus inuu wax ku dhaxlo rabana hal meeloo iska qabata waa in la helaa xisaab sulus iyo rubuc u qaybsami kartaa halkaasaa waxay imanaysaa acdaadan ru'uusta ansayinke lixda calaaqaad baa ka dhaxeeya marka la isku soo ururiyo aan dhihi karna afar wey in dadka wada dhexlaya isku saami ay leeyihiin labadaba isku bay qaataan taasi mushkilad ma laha waxay yidhahdaan tamaasul laba isku mida wey ama ka adigu ku saree hooyadoo sudus qaadanaysa ama abbahoo sudus qaadanaya wax ku sareeye qaybtu lix saamiun baa laga dhigay mushkiladna ma laha suurada labaadan mushkilada lahayn waa laba tiro oo ishoosgeli karta qof rubcu qof ulus buu rabaa qofna sudus buu rabaa lix haddii laga dhigo saddexdiina way hoosgeli qofkii ulus rabay halkii unbaa laba noqon qof lix buu rabaa qofna nus buu rabaa nusku lixduu hoosgeli karaa noocaasina labadaa saami markay isu yimaadaane is-hoosgeli kara midka weyn baa la qaataayo waxay u yaqaanaan tadaakul way isgudo galeen oo ninkii miska rabay lix haddii laga dhiga nus uu ka helayaa tira nusa way ka way ka baxdaa lixda tirooyinka qaybi isma hoos galaan sida sudus iyo rubuc isma hoosgeli karaan oo sudusku waa rubuc iyo nuski cacabka nuskaana ha laga ilaaliyaa la yihi qolo sudus bay wax ku dhaxlaysaa qolada umun bay wax ku dhaxaysaa amaaniya ay rabaan waa sida nafsulmushkila taalla ama labada ti labadaa tiro ismana hoosgeli karaan isku tiro goon isku numberna ma aha oo tamaasul maaha suuro labaad baa jirta suurada labaadi isma hoosgeli karaan sidoo kale ismana qaadan karaan sida ulu iyo rubuc labada tileena soosgeli karin isku numbarkan aan ahayn baa dib loogu noqonayaa ma jirtaan ufsana ay wadaagaan ama tiro saddexaad ay labadaba u qaybsami karaan ma jirtaa mise ma jirto labadaas suuro baa hadday jirtana tawaafuq baa la yidhaahdaa haddaanay jirinna tabaayun baa la yidhaahdaa tawaafuqu waxaa weeye labadan tiro isma hoosgeli karaan laakiin tiro saddexaad ay u qaybsami karaan baa jira afar iyo lix afar iyo lix isma hoosgeli karaan laakiin haddii tiro ay u qaybsaan laba haddii la yidhaahdo afartuna laba waa u qaybsantaa lixduna laba waa u qaybsantaa dhugsanaha ay wadaagaan waa laba waxaa lagu xiliyaa markaas labada tiro midkood baa tiradaa loo qaybin afartii baad qaybin afar laba u qaybi waa imis labaa kuusoo soo haraysa labadii baa tiradii kaleoo dhammaystiranee lixda ahayd baa ku dhufan labayo toban bay tegi ama lixdaa laba u qaybin saddex saddexdii baad afar ku dhufan imisaa soo har soo isla labaiyo tobankii hadday jirto tiro saddexaad ay u qaybsamaan labada cadad midkood baa laba u qaybin qayb baa tuuri qaybta soo hartay baad cadadka kale ku dhufan halka ay gaartaa asala saa darteed asxaabu rubuc iyo asxaabu sudus hadday isu yimaadaan labiyo toban bay tegeysaa awooda waayo rubucii baad afartii baad laba tuuri labaad lix ku dhufan ama lixdii baad saddex nus tuuri saddexdii baad afar ku dhufan labiyo toban busaan bay xisaabtoodu iyo mas'aladoodu labiyo toban saabi bay noqon kii rubuc rabay saddex buu qaadan rubuc leedahay kii sudus rabayna labuu qaadana sudusna waa leedahay ama waxaa isu yimid sudus iyo umun sideed iyo lix isma hoos galaan laakiin tiro laba tirada labada ay u qaybsamaan sideedii qaybi marka laba u qaybi imsa soo arta afar lix ku dhufo arbaa cishriin wey lix afar lagu dhifto labaatan iyo afar wey ama lixdii qaybi laba u qaybi saddex sideed ku dhufo labaatan iyo afartii wey labada cadad haddaanay ishoosgeli karin isku midna ahayn marka hore waxaad eegi tiro saddexaad u qaybsamaan kanna u qaybsami kara kanna u qaybsami kara ma jirtaa hadday jirto tiray u qaybsami karaan caddaadda noocaas waxay ka suura gashaa caddaadda dhabanka ah ee kiska ahayn sida afar iyo lix lix iyo sideed kuwaas midkood baad nus tuuri kaa nuskiisaadka kala ku dhufan inta tiray gaadhaa saamiyada laga dhigay haddayna tiray uqaybsantaan jirin see la yeeli tira tawaafuq baa la yihahda waxay iska waafaqsan yihiin tiro saddexaad bay u wada qaybsamaan bay iska waafaqeen suurada afraad ee soo hartay waa tabaayun wayba kala fogaadeen meel la isuguma yimaadaan saddex iyo afar saddex iyo afar isku number maaha ismana hoosgalaan tiro ay u qaybsamaanna ma jirto midaysa oon jacab lahayn labada tiroo dhammaystiran baad isku dhufan saddex afar lagu dhiftay bay noqon waa imise labiyo toban saa darteed ba waxaan leenahay markii wax la xisaabaya baabulcawl madkhalkeedu waa dadkii saamiyada lahaa usuusha ay masaa'ilka ku qaybsanayaan lixdii furuudka ahayd hadday hal faral ka badan isugu yimaadaan dad ku dhexlaya hadday isku meel yihiinoo wada sudus yihiin mid unbaad qaadan oo tamaasul hadday yidhaahdaan midkoodu maad qaadan hadday is-hoosgeli karaan sida lix iyo saddex laba iyo lix uluaan iyo se iyo lix way soo soodageli karaan uluaanka lix iyo afar bay ka noqon labadaa cadadna ka weyn baa la qaatay oo tadaaful baa la yidhahdaa haddaanay is-hoosgeli karin waxaad eegi tiro saddexaad ay u qaybsanayaan oo inay u qaybsamaan ay isku waafaqayaan labada tiro ma jirtaa waana waxaan loo yaqaana hadda yaraha ay wadaagaan haddii la yidhahdo haa midkood baab baa nusu cadadkaa u qaybin nuskii dadka kale ku dhufan intay gaartay masalada ku tawaafuq baa la yidhahdaa tawaafuquna waxay ka socotaa cadad saddexaad bay isku waafaqsan yihiin inay u qaybsami karaan haddii intii oo dhan la waayey isma hoos galaan tiro saddexaad ay u qaybsamaanna ma jirto tabaayun way kala fogaadeen baa la yidhahdaa oo labada cadad baad isku dhufan sida saddex iyo afarta kaleeto baad isugu dhufan waxay tegi intay tagtay ka asixi jumladaa markii aada ogaato usuushii wax lagu dhexlayey kuwii wax lagu dhexlayay waxbaa ku soo kordhay hadday sudus iyo rubuc isu yimaadaan ama ulu iyo rubuc isu yimaadaan midna tawaafuq midna tabaayu yahay masaladu labiyo toban bay ka asixdaa hadday isu yimaadaan sudus iyo umun ay isu yimaadaanna masaladu afar iyo labaatan bay ka asixdaa waxaan leenahay haddaba usuululmasaa'il ay wax ka asaxaan in waa intaa taqiinay labadanna ku darso uluska iyo sulusaankay hal mid ka soo qaadeen lixdii baa la isku celiyeyoo shan bay noqdeen laba iyo toban iyo afar iyo labaatan baa lagu daray waa imisa asal toddoba wey toddobadaa markii ay noqoto toddobadii afar cawl ma galo saddexna cawl baa gala labadan cusub ee labaiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka ah iyo asalka sudus markii wax lagu dhexlayo saddexdaa xaaladood baa cawl ku yimaadaa cawlka waxaa looga jeedaa baynu nidhi saamiyadana tiradoodaa la badin tayadoodana waa la dhimi xaaladda sidaasa waxaa sababa dad asxaabulfuruud oo farad qadaran leh oo wax xijaabaya oo dhaxal ka qadinaya uusan jirin baa meesha jooga saamiyadiina haddii tii hore lagu saleeya kuma filla hadday saamiyadii la qaybiyey ku fillaan waayaan inta tirada qadaysa tiradood baa saamiyada la waasicin lixdu mar toddobay noqon marna sideed bay noqon marna sagaal bay noqon hal xaaladna toban bay noqotaa lix baan wax ku qaybsanaynaa saamiyad aan qaybsanaynana waa toban adna lix waxaad ku lahay unbaa toban fikir qaadan tirada aan badin laakiin waxa wax ku qaybinaynana waa tii hore tayadii baanan dhinayo wixii lix saami noqon lahaa baan toban u qaybinay waxaad lix uqaybin lahayd hadda toban uqaybiso waa jisabisay sooma si ay isula ekaadaan dadkuna wax isla eg ay u qaataan saa darteed ba waxay yidhahdaan ziyaadatu fi ziyaadatu fi lashuri wanaqsu fi ansiba saamiyada tirada waa la badin ansibadana waa tayada waxaa saamigan uu ka kooban yahay iyadana waa la yaryarayn oo waa la dhimi xaaladda sidaasa ah, buu tusaale yihi wamataa zaadad goortii ay ka badato alfuruudu furuudtii dad u qadaraydi cala sihaami saamiyada meesha yaallaaye dadkan waxay rabeen baa ka badan uciilad waxaa la kordhinayaa biljui zaaidi inta dheer inta saamiya dheer ee dadku aynan haysanin furuudoodii unbaa saamiyada loo riixaya tusaale mila masalati mubaahala masaladii mubaahalada yani ishabaarna ka gaadha ragga qaarkii masaailka weligood waan isku soo qaban jiray masaladan waa qiso sugan waxayna dhex martay cabdillaahi bni cabaas iyo zayd bni saabit radi allahu canhuma waardaahuma jamiica masaladan ay isku qabteen masaladana ay ku kala aragti duwanaadeen ibnu cabaas baa markaa wuxuu gaaray inuu yidhaahdo kaanii khaldan ilaahay adduunka inuu ku halaago aynu maalintaan tagna ishabaaro zaydna waa ka diiday wuxuu yidhi adiguna nas ma haysa waad ijtihaadaysaa anna nas ma hayo waan ijtihaadayaa laba masalo oo nas lahayn oo ijtihaada waxaan hadda isu habaarna meesha ma yaallo qofku marka xoogaa inuu ka yar badiyo yar kululaado waa dhici karta reer xamaar weliya masaladu zawjun gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay zawjun ninkeedii iyo wa ummun hooyadeed iyo wa uktun walaal shaqiiqatun sooma mise baa ku jira wa uktun wa shaqiiqatun ma idin qora raggi wow waa qalab wa uktun shaqiiqatun walaal aabbiyo hooya ba ay wadaagaan dadkan u fiirso mayd hadduu dhinto oy gabadi dhimato ninkeedi ka tagta caruura ayay ka tegin muxuu leeyahay nus buu leeyahay walakum misru maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun ilmama ayna ka tegin gabadha hooyadu hadduunan ilmaheedii dhintay gabadheedii dhimatay waladna kama tegin walad waladkiina kama tegin walaala tacadudayna kama tegin maxay leedahay ulus bay leedahay saddex meelood meel bay qaadan walaal shaqiiqa ah qof dhintay oo gabadh walaashii oo keligeeda ka tegay maxay leedahay gabadhu nus bay leedahay haddii xoolihii zawjkii nus yeesho oo la siiyo gabadhiina nus yeelatoo la siiyo hooyadii maxaa usoo hari ulu bay leedahay ma soo arin haddii ninka nus la siiyo hooyadana ulu la siinayo xooluhu waa lix saami saddex ninkii baa qaatay labana hooyaa qaadatay gabadhii nuska lahayd hal xabaa usoo haray waa asxaabulfuruud inay qada lama ogola masaladoodu sudus bay ka dhisantaa lixdii saami haddii la qaybiyana kii nus lahaa labadii nus la kala siiyo laxaa maqan hooyo oo lama saami lahayd baa maqan wuxuu yihi marka xalal fali zawji niصfu ninku nis buu leeyahay walilukti niصfu walaashuna nus bay leedahay istuqriqa almaalu xoolihii waa la dhamaystay wاlummu laa tuxjabu hooyada wax xijaabi karoo qadin karana ma jiro haddana inay hooye qaday taagan tahay xaajadu arrintaasi wax la aqbali kara maaha fayufradu lahaa hooyada waxaa loo qadariya auluثu ulu ulukii hooyadu imisuu ahaa labo lixdan saami laba saami ku darba baa la dhihi fatucaanu waxaa la cawlsiin oo la kordhin bifardi lumi hooyada intay qadarkay lahayd fatanqasimu min amaaniyatin sideed bay ka qaybsana xoolihii sideed saami baa laga dhigi laakiin lix baa qaybta lagu saray adiga lix maxaad kulahayd nin yahow nus baan kulahaa nusku muxuu ahaa saddex saddexdaadii qaada gabarhe adigu maxaad kulahayd lahayd xoolaha nus lix maxaa nusa saddex saddexdaadi ama qaado hoy adugu maxaad ku lehay lix ulu ulu waa imisa waa laba labada ada kaxayso sideed saa baan ka dhigaynaa lix baana wax ku saraynaynaa fatanqasimu min amaaniyatin bay ka qaybsami lizawji alaaatun saddex buu ninku leehay walilukti alaaatun walaashuna saddex bay leedahay walilummi naani hooyaduna labay leedahay saddex lagu daray saddex lagu daray labo waa sideed laakiin waxaan ka qaybinayna saddex maxay nusu tahay ma sideed nuskeed ba may waa lix nuskeed asalkaan wax ku qaybinayna waa asalkii hore deeqi waayey inta saami ee dhimana kuwa intaan mid walba wax ka soo jafjafno lixdii saami unbaa siriskood laga soo jafjafi kan waxbaa laga saari kan waxbaa laga saari kan waxbaa laga saari laba saami oo aynan ka badnayn oo la-eg baa lagu dari haddii loo baahday saddex noqotana saddex baa laga sii dhigi waxaan suuradaas tusaaluu ka bixiyey mafhuumta waxa cawnku galaayey waa asalkan lixda ah tusaaleheeduu la siiyey iyo asalka labiyo tobana oo wuxuu gaaraa ilaa shan iyo toban asalka afar iyo labaatan saamiyo sudus iyo tumun markay isu yimaadaan ahna isna cawl baa ku dhaca isagana cawl baa ku dhaco saddex baa ku darmata ilaa toddoba iyo labaatan buu gaaraa isagu <coughs> laakiin intan laga koobay laakiin de da manduumada yar ee raxbiyada xifdidaan wax badan baad ka helaysaa ilan markuu tirinayo waxaan filayaa uu dhihi jiray fatablugu sittatu ciqda alcashara fii suurati macruufati mushtahira watalxaqu alatii taliiha biاlaqr bilcawli ilaa khamsata cashar wاlcadad الثaaliثu qad yacuulu bisumnihi faacmal bima aquulu fahadihi usul waaa wuxuu ku gabagabayn jiray fahadihi alaaثaة اusul in kasurat furuuduhaa tacuul saddexdaa way cawlku galo kuwa kale sumun keligii ahiyo nus keligiihiyo rubuc keligiihiyo sulus keligiihiyo cawl ma galo cawlku saddexdaas markuu galaa saddexaasu galaa faslu fi lcasabaati fasalkan wuxuu ku saabsan yahay markii laga baxo asxaabulfuruud iyo masaayilkoodii dadka casabada la yidhaahdo casabo waxaa la yidhaahdaa qof wixii soo hara qaata xoolahoo dhan qaata haddaan dad farad qadarala la joogin hadday la joogaanna markii waxooda la siiyo baaqil iyo haraaga sugan isaga wax looma tiriyo qofka casabadaa wax looma tiriyo saxda casaboo kale hadday joogaan tirow dhaxli laakiin intaasaad leedihiin xoolaha qaatoo isaga baxa la dhihi maayo ama xoolahoo dhan bay leeyihiin haddaan dad faradle la joogin hadduu dad faradle la joogaan oo dhaxal la inta ka soo hartay bay kaxaysanayaan qofna waa noqon karaa ka badan waa noqon karaa wahiya casabaatku alaaatu anwaacin saddex nooc wey casabatu binafsi qof isaga naftiisa casaba wa oon sabab uu ku noqday oo hadda la soo daristay aan jirin mana aha asxaabulfuruud sina uma aha xaaladan uu casabada noqonay wa casabatun bigayrihi qof kale sababtii buu casaba ku noqday isagoo asxaabulfuruud buu noqon lahaa laakiin qof la joogo ma isku darajo yihiin baa casabo ka dhigay waa dumar rag walaalahooda ay la joogaan hadday keligood yihiinna farad muqadara dhexli lahaa haddii walaalkood la joogana bisabab walaalkood uu la joogo casabaya lidakari mila xadil unsayayna noqday wey aw casabatun maca gayrihi casabo markay dad kale la joogaan bay yihiin oo macada waxay ku tafsiiliyeene waa dumar dumar la dhexlayo wey oo qaarna asxaabu lfuruud noqonayaan qaarka kalena ee casaba noqonayaan saddexdaa nooc wey laakiin alcasabatu casaba waxaa la yidhahdaa man yaakudu qof qaadanaya jamiica almaali xoolahoo dhan idan farada keligii hadduu yaho wax la dhexlayaa jiro aw maa yafdulu waxa soo haray buu qaadanayaa can saaxibi lfardi qofkii farad qadaran lahaa ida ijtamaca macahu hadduu la kulma isagoo la dhexlaya fain lam yafdul hadduunan ka soo harin can saaxibi ilfardi dadkii faradka qadaran lahaa haddaanu waxba ka soo harin shay waxbana saqatat ilcasabaatu casabaadku way dhici oo way qadi qaacidadeedu waa sidaas asxaabu lfuruud hadday waxba soo hambayn waayaan way iska qadayaan asxaabulfuruudka la dhexlaya dabcan casabaadka qaar waxaa jira aan qadi karin sababtoo ah asxaabu lfuruud xoolo dhammaystoo la dhexli karaan jirinba iyagaa xijaabaya inta badan casaba binafsi waa rag ilaa haween inay qof ay xoraysay dhaxlaysa maahan haweenka middaa keliya kaga jirta casaba bilgayri iyo casaba maca algayr oo dhanna waa dumar saa darteed ha u qaadanin ila saaxibu raxmiya wadnadan baa idinku ixaaleeyey casabaadka markuu ka sheekaynayo casaba binafsi weeye wuxuu ka sheekeeyo markaasuu aakhirka wuxuu ku gebagabayn jiray haddayna daakiradu ikhiyaamin walaysa fi nisaai uran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba haweenka dhammaantooda wax casabaa kuma jiraan ilaa bilwalaayi haween ku dhexlaysa maahan casaba binafsi buu ka hadlaya ha u qaadanin labadan dambe biayriha iyo casaba biayr iyo casaba maca algayr maaha wuxuu ka hadlayo kuwa waaba dumar keliya wa aqrab casabaati casabadaa qaraabadaa waxaa ugu dhow alibnu meydka wiilka uu dhalay wey uma bnu ibni wiilkiisu wiilkuu sii dhalay weeye in safal haba hooseeyo meel fog afturkaa hala sii gaareen uma alabu aabbaha ku xiga uma aljaddu awowaa ku xiga wain calaa haba sarreeyaana halkan waxaa kuu muuqata casaba ahaan aabbaha iyo wiilkaaga yaa ku xiga wiilkaagaa ku xiga layihi qur-aanku mar uu ka dhexelay miiraadka ka hadlaayay wuxuuna yidhi aabaaukum wa abnaaukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan kii idin wax tardhow ma garanaysaan taa macnaheedu ma aha inaan la kala garanaynin kii kusii xiga miiraadku markay timaado iyo wixii la xidhiidha wiilkaaga kaaxiga aabbaha bidaliil aabbuhu hadduu wiilkaagi joogo sudus buu qaadaba uu iska tegi inta kale wiilku uga tegi oo qur-aanku soo inoma dhihin fain lam yakun lahu waladun wawarihahu abawaahu faliummihi ulus waxaa ka horeeyey hadday hadday labada waalid dhexlayaan likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun hadduu wiilal leeyahay sudus buu qaadan aabuu iska tegey halkaa yaa gaadsiiye wiilkaa riixay in wiilku riixay xoolihii intii badnayd ka qaatay baa baabul casabada inuu ku xoog badanya laga gartay walaku walaal baa ku xigoo lilabaweyni shaqiiqa aabbiyuhu yaad wadaagtaan uma lilabi walaalaad aabba keliya wadaagtaan uma bnu laki walaalkaa wiiluu dhalayoo adeer u tahay walaalkaasoo lilabaweyni aabbiya hooye baad wadaagtaan wiilkaad adeerkuutao aabbihii aada hooyii aabba wanaagteen wey uma alabi waxaan leeyahay uma bni akhi lilabi wiil uu dhalay walaalkaa oo aabba keliya aad wanaagteen uma alcamu adeer baa ku xiga uma bnu adeerkaa wiilkiisaa ku xiga uma camu labi aabbaha adeerkii baa ku xiga adeer ma guure ninka adeer la yihahda ma guuro eebena ma guurto adiga adeerka waa adeerka aabbaha adeerkiina waa adeerka adiga eedadaa waa eedada aabbaha eedadiina waa eedada markii curfiga lugada fuqahadeena iyo culummadeena la akriyo uma bnu wiilkaas adeerkaa aabba wiilku dhalay wahaakadaa saanbaa xigtada artirka nasabka sida lagu kala xigo baa dhaxalka loo sii kala yeelanayaa markastoo kuwa kuu dhow la waayo kuwii ku xigay baa booska soo buuxinaya masaladani waxaa lamida ah cinda fuqahaaina masaa'il nikaax iyo wilaayadana saan baa loo kala yeelay warafada iyo casabada in saa wax loo siinayo ama ay wada qaadan xoolaha ama wixii soo hara bacda asxaabi lfuruudi ay qaadani nusuus badan baa tilmaantay oo kitaabka iyo sunnada labadaba ah markii labada walaalaha laga hadlaayey waxaa la yidhi ninku haddii uu dhinto oo hal gabadhoo walaala uu leeyahay falaha nisf wa huwa yaariuhaa in lam yakun lahaa waladu isagu xoolaheedoo dhan ba wada dhexda carruurta inay ka tegin iyadu waxay nusu qaadatay asxaabu lfuruud weeye isagana casabo weeye xoolihii o dhan buu kaxaysan baday axaadiitana waxaa kamid ah xadiiskii saxiixeynka ibn cabaas alxiqu lfaraa'ida biahliha waxyaabaha qadarane faraaidkae qadaran dadkii lahaa siiya famaa baqiya wixii intaa kadib soo hara faliwlaa rajulin dakar qofkii ragahee lab ee ugu dhow waa la siinaya isaga inta laga siiya lama dhihine inta soo hartay ha loo dareeriyaa layi baabulcasabaad haddaba ama xoolihii bay qaadaan huwa yariuhaa in lam yakun lahaa waladu wey ama famaa baqiya faliwlaa rajulin dakaro maa fadala bacda asxaabi lfuruudi labadaa daliilba way tilmaamayaan fain lam yakun lahu hadduusan lahayn casabaatu qaraabo iyo xigto dhalasho male casabaatu nasabin male ninkani dadkoodii waaba gaalo waa soo islaamay addoon buuna soo maroo waa la xoreeyey gaal baa laga soo qabsaday isagiina nin baa xoreeyey dadkoodii ma soo islaamin isna dad dhaxla kama tegin markii la xoreeyey kadib xooluhu tabcaybu ka dhintay qofkii welihiisi iyo cidqigiisa lahaa baa dhexalkiisa yeelanaya alwalaau liman actaqa xadiidka caaisha waa ku aqsani bariira walaha waxaa iskale qofkii xoreeyey walahaas haddaba fa casabaatu lwalaayi casabadiiyo xigtada qofkii qofkan xoreeyey hadduu soo maray addoonnimo qofkaasaa la siinayaa faman cataqa calayhi cabdu qofkii uu addoon isaga gacantiisa ku xoroobo imaa biictaaqin isagaa xoreeyey intuu noolaa aw tadbiirin wuxuu yidhi haddaan dhinto xor baa taho ku xoroobay markuu dhintay aw kitaabatin kitaabuu kaga xoroobay oo inta haddaad ii keento xor baa tahay oo intiibuu keenay aw istiilaadin addoontiibuu ka ilma dhalay ninkii oo sidaasay umuwaladnimay ku xorowday intaa waa soo maray aw hayra daalika am intaa waxaan ahayn fawalaauhu welihiisa iyo xigtadnimada xorayn lahu qofkii xoreeyey baa iskale faidaa maata hadduu dhinto haada alcatiiqu qofkii wax xoreeye haduu qofkii la xoreeyey hadduu dhinto qofkii la xoreeyey baa dhintay walaysa lahu waarisu cid dhaxashana malaho fardan farad qadara leh qadara leh walaa casabatu casaba iyo xigta nasab ay wada dhasheenna maleh warisahu lmuctiqu qofka xoreeyey baa dhexlaya bilwalaa'i buu ku dhexlayaa in walaa wax lagu dhexlayo waa masalo mansuusa wey ah. cumuum iyo khusuus labadaba amaa cumuumku waa xadiidka ibn xibbaan iyo keyrkii wariyeen cabdillahi bni cumar ee saxiixa ah. ee nabigu yihi alay slat slam wuxuu yihi alwalaahu luxmatun ka luxmati nasab waluhu waa hilib xiriiriya labada qof oo sida hilibka wada dhalashada ah axkaamtaasuu nabigu siiyey sal l slam axkaamtaa dhaxalkun ma ku jiraa ha waxaa dhacday xilligii nabiga dhacdo sala allahu alah alih wasalam dhacdadaasi waa qisa xadii sanadkeedu xasan yaho daarimi iyo keyrkii baa warinaya imaamu nasaa ibnu maajahna waa soo saarayaan qisadaa waxay leedahay gabadhu xamsat bni cabdilmualib radi allahu canhu wa nabiga adeerkii ahaa waa kii uxud lagu jiray wuxuu ka tegey dad ay kamid ahayd gabar salma la yidhaahdo salma binti xamza salma binti xamza addoon bay lahayd addoonkii bay xoraysay ninkii markay xoraysay reer buu guursaday hal gabaruu dhalay uu dhintay wax dadoo xigto oo la dhashayna ma jirin oo waa la waayey gabadhiisu maxay leedahay xolihii nus bay leedahay nuski kale ayaa qaadanaya xigtihii leecasaba la waaye nabigu nuskii kale salma binti xamduu siiyey oo casabanimay ku qaadatay casabatlwalaa oo waxay leedahay ninkaan xoreeye markuu dhintay oo wax dada ka tegay gabadhuu dhalay keliya nabigu gabadhiina nus buu siiyey anigana nus buu siiyey bay tiri haddaba welihi in la isku dhexlayo nabigaa wax ku dhexheshiiyey sal sl xadiidkii cumuumka ahaa iyo isagoo camal ahaan khusuus nabigu wax ku dhexheshiiyey masaladaasa asalo laakiin alurbu bilurbi wey haddaad meel wax ka faaido khasaaraheeda waa qaadi ninkaas saasahee ad lahayd hadduu maanta kamaa waxu dilo oo caaqilada magta lagu yeesho kow adaa dhegta lagu soo qaban waxaa looi maanta hadduu dhintaabaa dhexli lahaa dhiiggan ka maaya galay adaa kaa caaqilada laga raba kuwooda farqa isaga lagu dhigay xoola iyo markii halkaa dhig da xoolo ka taga baadaa qaadan lahaae xoolahan kamaa ku yimid xigtadii iyo almaadeertii booskoodi adaa ku jira bixi alurmu bilurmi laakiin iska dhaxal dhibkiisana dusha ha u ridani lama ogola dhibkiisaa lagu saari dhaxalna melihidna maaha qaacidada sharcigu waxaa weeye dhib iyo dheefu wada qaabo wali xaarahaa min tawallaa qaaraha ninkay xaaladdu markay kulushahay waxaad qoorta ka saartaa markay qaboweyd ninkii garabka ku wertay ee dheefteeda qabay dhibkeedana qoorta ugey fain kaana muctiqu hadduu yahay ciddii wax xoraysay isaguna mayitan waa dhintay ninkii la xoreeyey dhintay xoolu ka tegey dad dhexlayana ma laha asxaabu lfuruud iyo casabaa toona qofkii xoreeyeyna dhibay intaqala alwalaagu welihii wuxuu u guurayaa ilaa casabaatihi ninka xoreeyay qaraabadii marta dilaya ka luxmati nasab dadkii isaga la dhashay baa welihii yeelanaya duuna saa'iri lwarafa dadka kale dhaxal leh ee asxaabulfuruudka waxba kuma leh casabaadka wax ku leh maadaama axkaamta weluhu baabulcasabaad keliya ay gasho adigii casabaad ahayd casabanimaa lagaga dhaxliye dadkii asxaabulfuruudka ahaa waxba kaa dhaxli mayaan hooyi iyo wixii dhaxalkaaga furuud muqadara ah, gabdhiiya ku lahaa walahan waxba kuma laha yuqadamu alaqrabu falaqrabu say u kala dhow yihiin baa loo kala hormarin cala tartiibi mutaqadim tartiibkii casabaadka kusoo hormaray ilaa ana alakha walaalku yushaariku ljadda awowgu la wadaagayaan ilaa ana alakha haye yushaariku ljadda buu la wadaaga awowe markii dhaxalkii qaraabtinimaday ahayd awowiyo walaa wala dhexday aan soo marnay wa hunaa markay halkan walaha tahayna alaku walaalkaa muqadamun cala aljaddi laga hormarinayaa walaalkaa ka horeynaya oo qofkan walaalkiibaa ka horeynaya dhaxalkiisa walaha la dhexlaya farqigaasaa jira buu yihi labada baab ee masaladaa keliya ka soo xir fain lam yakun lilmuctiq ninkii xoreeyeyna hadduusan lahayn casabatu nasabin qaraabo isaga laftiisu uga dhashoo tolkiya ma jirtaba ama ninkan ba nasab calaaqa ma lahayn cid xoraysayna ma jirti marka hore addoonnimo ma soo marin gaaladaasu ka soo islaamay muslimkiisaasuu ka mid ahaa maal iyo hanti buu ka dhintay waxigtiya qaraabo muslim u amale maxaa ninka xoolihiisa lagu samayn intaqala dhaxalkii wuxuu guurayaa ilaa muctiqi lmuctiqi haddii ninkan marka horeba la xoreeyey kan ku xoreeye xoreeyena dhintay oo raadkiisii la waayey meel laga raad isagana haddii la xoreeyey kii xoreeyey u kalgey oo kaasaa casaba u ahaa uma ilaa casabati casabadiisa u guuri walilmuctiqi ayda alwalaau buu leeyahay ninka wax xoreeyey wuxuu walaha leeyahay sidoo kale calaa awlaadi alcatiiq qofkaa xoraysa carruurtiisa isageed xoraysa hadduu dhinto carruurtiisana walahooda adaa iskale dhiiggoodana adaa qaadi dhaxalkoodana adaa yeelan ila ninkay maanta garabkay u yihiin dadkoodii hadday waayeen ay ku tiirsan yihiin waa adiga dushaada fa yuqadamu muctiqu labi baa la hormarin calaa muctiqu lummi hadday midkii ilmahan aabbiyo hooye la xoreeyey baa iska dhalay labadiibana way dhinteen laakiin ninkii aabbaha xoreeyeyna waa taagan yahay ninkii hooyada xoreeyeyna waa taagan yahay keebaa mudan baabu tacsiib markii la joogo hooye waa asxaabulfuruude kan aabbaha xoreeyey baa mudnaantale halkaasaa la marin waa baab innaga haddaan aan inooba oolino goortii gaal ilaahay jebiye la qabqabsado bay masalada inoomi doontaa ee axkaam ahaan isaga barta falow tadawaja cabdin addoon baa wuxuu guursaday bimuctiqati muctaqatin addoon la xoreeyey addoon la xoreeyey markii hore baa isna wuxuu guursay mid la xoreeyey faatad biwaladin bay dhashay isagumay waa addoon weli isagoo addoonu naag la xoreeyey buu guursaday naag xoraya ilmahay dhasha waa xor waxaa la yidhahdaa ilmuhu nasabkana aabuhu ku raaca xorriyadda iyo riqigana hooyadu ku raaca hooyadii hadday addoon tahay addoon buu noqon hadday xor tahayna xor buu noqon aabbaha xoriye iyo riqi kama raaca ilmuhu nasabka iyo abtirkana hooye kama raacay aabbuu ka raaca nin addoonaa naag xora guursaday oo la xoreeyey ilmay dhashay ilmihii waa xor maadaama iyaday xor ahayd isagiina aabbihiina waa addoon isagu wala ma yeelan karaba de wala ayaa iska midka hooyada xoreeyey fa fawalaahu limuctiqi lummi hooyada kii xoreeyey baa welihiisa iskale oo cid kaloo dhaxasha haddii la waayo qaraabid wada dhalashaa ninkaasaa dhaxalkiisa yeelan ama dhibkiisa qaadan falow casaqa abuu hadduu aabihii xoroobo bacda daalika intaa kadib buu duqiina soo xoroobay ninkii addoonka ahaa naagta la xoreeyey ilmaha ka dhalay ee welihii xaggaa ka maray isagii baa soo xoroobay isagiina addoonnimo kuma dhiman injara alwalaau welihii waa ka soo jiifaya waa ka soo baxaya min muctiqi lummi hooyada ka xoreeyey ilaa muctiqi abi aabbaha kan xoreeyey baa la wareegaya walaa tarifu lmaratu haween ma dhaxasha bilwalaadi kuma dhaxasho ilaa min catiiqiha ninkay xoraysay iyo wa caruurtiisa iyo cutaqaahi dadku sii xoreeyo taasay intaa keliyay ku dhaxashaaye aabbaheed wala kama dhaxasho iyadu wale iyadu ay samaysay bay isagii iyo wuxuu sii xoreeyey ilmihiisa ay ku dhaxli kartaa laakiin wale iyadu ma dhaxasho asxaabu lfurud wey casabaadana walaa dhaxla faida lam yakun lilmayiti aqaaribu maydkd maydkooduusan xigto lahayn walaa walaa calayhi cid wala ku lahoo xoraysayna ma jirto intaqala maalu wuxuu u guuri ilaa bayt ilmaali bankiga dawladda iyo hantida guud baa lagu daray irtan dhaxal weeye lilmuslimiina muslimiintu guud ahaan ay leeyihiin in kaana sulaanu haddii ninka madaxdaa yahay ee baytilmaalka maamulaya caadilan in caadiloo dariiqiisa marinaya dadkii mudnaa iyo dariiqii mudnaana ku bixinaya hadduu yahay baytulmaalku wuxuu u qaaday qofka sidaasoo kaleeta wixii daynaya xaq lagu yeesho dawladdaa qaada in sharcigeenna qof baa dhintay haddii xuquuqdan lagu lahaa isaga xoola kama tegin dad iyo xigto dhaxalkiisa yeelan lahaayoo lagu dhagana kama tegin dowladda bangiga guud baa qaaday dadkaa hantidoodu inay lunta lama ogola waa dawladdaa qaaday ko mar hadday dhibkiisii dawladda iyo bankiga guudi uu qaadayo haddii wax dhaxlan la waayo dheeftiisana waa inuu yeeshaa nabigana sal arrintaas ka tegayo wuxuu yihi qof kastoo muumin oo dhinta oo xoolo ka tala qaraabadiisa dhaxli ninkii laakiin ka tagae dhinta caruur iyo dad dan yara ka taga aniga hala ii keena buui anaa mawlaahu ah booskii caamkahabuuna ah nabigu matalayay sala allahu alayh alih wasalam sultaanku hadduusan caadil ahayn fain lam yakun caadilan hadduusan sultaanku caadil ahayno meesha koox qaraasina iyo buri caadila ah isugu timid oo meesha boob bay u joogaanba waxaaba waktigan laysku imtixaanay oo kaleeto weeye rudda waa la xoolahaasi calaa dawi lfuruudi dadkii waxa qadaran lahaa baa lagu celin min gayri zawjayni labada zawj aan ahayn calaa qadri furuudihim qadarkii ay faradka qadaran lahaayeen in kaana sanbawa hadday halkaas joogaan idigu farda wuxuu yihi qofkii haddii xoolihiisii baytulmaalkii la geyn lahaa uusan jirinba ama isagiiba u yahay oon xoola lagu aamini karin maxaa la samayn laba mid bay noqon ninkani dad farad qadaran lahaay oo dhexrayay oo qaybtoodii qaatay miyaa intii soo hartay baan baytulmaal la raadinayna hadday ahayd kuwii faralka qaatay baa dad ugu xigee iyagu say intii hore u kala lahaayeen saamiyadii mar labaad sidii iyagoo dhaxlin haddana ha loo qaybiyo haddana mar saddexaad loo qaybiyana ay ku dhammaadaan masalan rubciyo waxbay kala lahaayeen waa la siin ulukiyo kadib intaa markay kaxaysaan intii soo hartay sidii iyagu hadda dhaxalkoodu cusub yahay baa laga dhigay markii zawjaynka laga reebo waa loo qaybin waxbaa ka soo hari haddana xoolo cusub baa laga dhigay oo intanum la dhaxlayo waa loo qaybin masalatu raddi baa la yidhahdaa kuwa haddii la waayana wax farad loo dhaxlaa wailaa fa waxaa loo leexin ilaa dawil arxaami dadka raximkeen dhaxalka lahayne abtigii iyo habaryartii iyo eedadii iyo baa loo qaybin see <clears throat> loogu qaybin iyagilatooda saamiyada see loo kala siin fayuqaamu kullu waaxidin mid kasta waxaa la joojin maqaama oo minhum dadka arxaamta ka mida muqaama man yudlii bihi qofku ku soo dhawaaday booskiisi baa la dhigi fayujcalu waxaa la geey waladulbanaati gabadhu ilmahay sii dhashay iyo walakhawaat gabdhaha walaalaha ilmahay dhalida artigu ahayd iyo ki hooye aabba awowayu ahayd ka ummahaatihim walaasha iyo gabadhaadi booskoodii baa la geyn saasay wax ku dhali maydkan iyo ilmahan maxaa isku xiray gabadhan gabadhan hadday joogto waxay dhaxli lahayd saabigay qaadan lahayd buu qaadan wa banaatu اlikhwati wاlacmaamina ka aabaa'ihim gabdhiha iyo wiilasha walaalaha ah dhaleen eed adeerka u haydna wiilkii walaalka ahaa booskiisii baa la keeni gabdhihii adeerada dhaleen ad ilmaadeerta ee booska adeerkaabaa la keeni say isu xijaabi lahaayeen bay isu xijaabi kii casabo noqon lahaa aabbihii ama hooyadii iyodu kusoo dhawaaday casabo noqon kii asxaabulfanad xaaba noqon aftigii xaggee lageyn booska hooyada afti maxasuurkii xiray hooyo habaryarna booska hooyada baa la keeni wa abulummi hooyadaa aabbaheed iyo walkhaali abtigaa iyo wlkhaalati habaryartaana kal ummi hooye lamidiis walcamu adeerka lilummi hooyada adeer hooyo adiga waa adeerka laakiin aabbaha hooyay wadaagaan adiga laakiin maxaa sukin xihay aabbahaas xiriirihiin waa aabbaha iyo walcamatu eedada eedada yaa xiriiriyeedina kalabi aabbay lamid noqonayaan bimacnaa qofkani jinsigiisa la maayo ma dhadig baa mise waa labo saamayn qiimayn ma laha qofka idin xiriiriya xukunkiisuu leeyahay hadday haween ahaydna isagoo ragu xukunkii haweenku qaadan qofkaas oo gaba walaashaa wiilkay dhashay walaashaas waxay dhexli lahayd baa la siin abtigaana hooyadaabaa laga dhigi eedadaana aabbaha oo kalea laga dhigi qof walba qofka kale boos u aabbahoo jooga de wixii uu xijaabi lahaa bay xijaabayaan walaa yariku axadu ma dhaxlo bitacsiibi casabanimo kuma dhaxlo wa sama iyada uu goobtaa joogo aqrada minhu qof ka dhow casabadii kala dhaweyden soo tirinay inta ka dhow uu joogo ka ma yimaado walaa yacsibu axadu qofna casaba kama dhigo ukhtahu walaashi ilaa libna wiilka mayd ku dhalay iyo wabna libni wiilkiisu wiilkiisuu dhalay iyo walakhi walaalka maahane fainahum yucasibuuna akhawaatihim gabdhaha walaalada casabay ka dhigayaan lidakari mitlu xadi unsayayn maaa wuu kuleeyahay gabadha dhashay farad bay ku dhexel lahayd laakiin wiilaa dhashay hadduu la joogo casaba bilgayr bay ka dhigayoo lidakari mitlu xadi unsayayni wey wiilkaaga wiilkiisana gabadha walaashia ah waa sidoo kale walaalka waa casaba walaashaana waa asxaabul furuud hadday kala maqan yihiin hadday wada joogaan casaba isla wada noqon waxay dhexli lahaayeen waa lidakari mila xadil unsayeyn laakiin adeerka iyo eedada adeerku casabanimuu ku dhaxli eedada ma casabaynayo keligii baa dhaxli iyadu way qali wiilka ilma adeerta haydeenna walaashii casaba ka dhigi maayo wayucasibu ibnu libni wiilkaaga wiilkiisu wuxuu casabo ka dhigayaa man yuxaadiihi qofkii isaga la siman ee dumara oo min banaati camli gabdhaha ilma adeerta yihiin wiilkan awow baad u tahay aabe gabadhaa kalena awow aabba kalaad u tahay aabba kalaa dhalay abtir waa kuu siman yihiin laakiin waa wilia gabadh way iscasabaynayaan maadaama isku darajaa yihiin ko wayucasibu wuxuu casabeynayaa man fowqahu dadka ka sarreeyo min camaatihi kamida ah haddii gabadhii aad adeerka awowga aabba u ahayd iyo wileed awow labaad aabba isu yimaadaanna markuu soo socdo uu soo xambaaran iyada aan akun mubaarak iyo kaan kusoo maray oo kaleeto wey wa banaati cadli abihi iyo gabdhahay dhaleen adeerada aabihi idaa lam yakun lahuna fardun fard qadaran haddayna lahayn walaa yushaariku caasibun mid casabi'i lama qaybsan karo daa fardin qof farad qadaran leh farabkiisa lama qaybsan karo ila almusharaka masalada musharaka la yihahda maana waxaan ka haynay qaacidadii ahayd haddii asxaabu lfuruudku ay saamiyadii dhamaystaan maxaad ku taqiinay casada inuu dhaco qadaad ku taqiinay hal mas'alaa laga soo reebay oo si loo tuura casabadii la waayey wahiyo masaladaa zawju gabar baa dhimatay waxay ka tagtay zawju ninkeedii wa umun hooyo aw jaddatun alaayey wasnaani fa akar laba iyo ka badan oo min alikhwati lilummi ah iyo wa akun shaqiiqun fa akar walaal aabiyo hooyo ay wadaageen oo wiilihiiyo ama ka badan zawj bay ka tagtay caruurna kamayna tegin muxuu leeyahay nus lizawji nis buu leeyahay hooyo walaalo tirada ay joogaan maxay leedahay sudus walilumi aw iljadati sudusu xolihii lix baad u qaybisay oo saddex waxaad siisay zawjkii halna hooyadii baad siisay ikhwa lium oo laba gaaray maxay lahaayeen fain kaanuu aktara min dalika fahum shurakaau fi hulus lix maxaa u hulus laba saddex ninkii baa qaatay labana ikhwa lium baa qaatay midna hooyaa qaadata maxaa soo haray waxba ak shaqiiqaa jooga xilligii cumar bay dhacday arrintaas intisaa loo dhaxashiiyey bay nimankii dacwad usoo istaageen waxay dhaheen cumarow hab abaana ximaaran aw xajaran fi lyam aabbahayo dabeer ama dhagax bad lagu daray ka soo qaad alaysad umunaa waaxida hooyaday ku dhexlanta loo wadaagno hooyada walaaltinimada hooyada wax ku dhexleen wayna wada dhashay aabbaha iyaba haddaad ka soo qaadaba waxaad jirinba nagaaba la dheerayna ma wixii aan la dheerayn baa qabitaankaana yidhaahdeen cumar wuxuu sameeyey markaa xisaamiga labada ah baan isku leedihiina qaybsada masala musharaka ay waa la wadaajiyey saamiga asxaabulfaradka ikhwan liuma yeesheen sababtii ay ku dhexlayna hooyada ahayd kuwana waa yihiin aabbana waa dheer yihiin marka de dheeraanta aabbay dheeraadeen baa qadin si loo qadiyaa la garan waaye walilikhwati lilummi ulusu yushaarikuhaa fiihi waxaa la wadaagaya ashaqiiq walaalka bi hooyaha qaabkaas kula wadaagaya wamataa wujida goortii la helo fii shaksin hal qof jihataa fardin wa tacsiibin dhinacna casaba uu ka noqdo dhinac asxaabu lfuruud uu ka noqdo warisa bihimaa waa ku dhexlaya waxaa dhici karta qofkan dhintay marna asxaabu lfuruud inaad soo istaagto marna casabanimo aada u istaagto tusaale see ku dhici kartaa kabni cammin huwa zawju gabaday ilmaadeen yihiin buu guursaday isagii gabadha waa ilmaadeen waana xaaskiisi ayib way dhimatay mar waa xaaskiisii oo dhimatay rubuc iyo nus midun buu qaadan sooma casabo ka xigta haddii la waayana inaa adeerku soo casabada ka mid maahayn wax kaloo ka xigoo kale haddii la waayena marna farad buu wax ku qaadan inta kalena casabuu ku qaadan labadaba waa ka suuragal aabbahana way ka dhacdaa aabbuhu hadduu gabadh maydkuu dhalay la joogo horta faralka si suduskuu qaadan iyadana nus bay qaadan nus markay qaadato isna hal sud lix baa laga dhigay oo saddex la siiya iyada halna isaga la siiya asxaabul furuud kale haddayna jirin inta kale xagguu ka soo jireen isagoo casabaa casabaanimuu ku qaadan kabni cammin huwa zawjun waa gabadhiina adeerkeed ninkeediina adeerkiiyo ninkeeda waa sida caligada faatima radi allahu canhu ardaahuma ilmaadeerna way ahaayeen reers qabana way ahaayeen aw ibni camin ama waa ina adeer mar huwa akun liummin walaal hooyana qofka ilmaadeerna waa tihiin walaalo hooyana waa tihiin say ku dhacdaa walaalkaabaa naa guursaday oo ka dhintay ilmay u dhashay adigaa islaantii dumaalay ilmay ku dhashay xagga aabbaha marka laga eego ilmaha maxaysu yihin islaantan adigana caruur bay kuu dhashay walaalkana carruur bay u dhashay markii walaalkaa carruurtaa ku abtirsadaan kuwana adig kugu abtirsadaan maxay isu noqonayaan ilmaadeer wey xagga aabbaha xagga hooyadana waa ka walaalo maqan suurada dad baan weli fahmin inan dumaaleedkii wey nin baa naa guursaday wiil bay u dhashay wuu dhintay walaalkii baa guursaday wiil kale u dhashay labadan wiil xagga hooyada marka laga waa walaalo sax xagga aabbaha marka laagana ilmaadeer wey aw ibnu camin wiilaad ilmaadeertihiin huwa isaguna akun liummin hooyada aad walaagtaan marka la eega ak liumna sudus buu ku dhaxlay casabo ilma adeer marka la eegana casabanimo iyo wixii soo haro ku dhaxlay marka hore sudus buu u xaadiri fadalku u qaadan asxaabu lfuruudka wixii ka soo haraan haddii la waayo xaggu ka soo jeedeen isagoo casabo oo shaatiga ilmo adeernimada wata bu haddana xoolihii dhaxay labada waa dhici kartaa innaga laakiin xaaladda suuradan dhinaca ilma adeernimada kama egnaba dhinaca ilmaadernimada kama egne walaalo ilmahabreedana sooma jiraan waa walaalo aan ilmahabree tan nin baa naa guursaday ilmay u dhashay way ka dhimatay walaasheed baa la siiyey ilmay u dhashay labadan xagga aaba waa ka walaala agga hooyadana ilmaxafreed wey ama hadaad tiraadaas haddaad rabto dubri weyade dubri mataqaanaa dubrid waa asal erey af carabi ku dhaweeyo waxaa weeye ilmahafreed iyo xagga hooyo iyo gadaal bay wadaagaan wey sidaasoo kaleeto wey marka adigoo ilma adeer diin walaalana waad noqon kartaa idinkoo walaalo ahna habra wadaag waa noqon kartaa abelmaamle waa noqon kartaa hadba kii dhintee ka kala bedelo bay saamayn ku yeelanaysaa tan laakiin maxalushaahidku waxaa weeye marna waa ikhli akhli um oo sidisgu leeyahay marna waa ibnu camin oo casabadu ku jira hadday labadiiba usoo banaanaato labadaba ku dhexlaya mataa wujida fii shaksi marka jihata fardi wa tacsiili laba dhinac bay laakiin kala yihiin walifa bihima waa ku dhexlaya hadday fursad u saamaxdo kabni cami waa ina adeer huwa zawju ninkeediina aw ibni cami waa ina adeer huwa akun liumi hooyana ay wadaagaan halkaas ku diya subxanak allah amdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk